subxaana rabika rabi lcizati cama yasifuun wsalaamu cla lmursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin bismi اllahi الرحman الرaxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqina wla cudwana ila clى الظalimin wأصlي وأsلm عlى mabcuuثi raxmaة lilcaalamiin wعlى آlihi وصxaabatih أجmaعin allahuma laka alxamdu أwla wlaka alxamdu akhira wlaka alxamdu ظahira wlaka alxamdu baطina laka alxamdu xatى tardى wlaka alxamdu ida radit wlaka alxamdu bعd الرضا laka alxamdu fi اlأulى wاlآkhira wlaka alxukm وilayka narjic allahuma bika aamana wعalayka twakalna wbika khaasamna وilayka الnushuur ayuha almushaahiduuna alkiraam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaam alla kadib waxaa maanta farxad noo ah in xalqadii lixaad afwan xalqadii toddobaad ee xalaqaadka nafaxaat ramadaan aan insha allahu tabaaraka wa tacala halkan ka geli doono kuna saabsan ramadaan ramadaanu qiyaamu lleyl bisha ramadaan iyo salaada loo yaqaana qiyaamu lleyl waa salaada habeenka la tukada salaada cisho kadib ilaa salaada fajar ay ka dilaacdo inta u dhexayso salaada la dukada ayaa waxaa loo yaqaanaa qiyaamu lleyl salaadaas markaa waa sunna aada iyo aada loo adkeeyey waa dhawaasho allah subxaanahu wa tacaala loogu dhawaado sanadkii oo dhanna waa la sameeyaa oo ramadaanku ma xirno nusuusta kitaabka iyo sunnada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam mutawaatir ay ku noqotay aadna way u tiro badatay taas oo dadka ku boorinaysa iyo mu'miniinta iyo muslimiinta inay ku dadaalaan oy salaatu alleyl aada iyo aada ula yimaadaan ajarka aadka u weyn iyo thawaabta aadka u tirada badan arrinta iyada ah kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnada nabigeena caleyhi salaatu wassalaam aada iyo aada bay ugu hadleen sida dhabta ahna khaasiyada iyo waxyaabaha lagu yaqaano qowliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo addoomihiisa mukhlasiinta ah waxaa ka mid ah in ay yihiin ahlu qiyaami lleyl ilaahay wuxuu ammaanay awliyadiisa wuxuu leeyahay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu kanuu yattaquun lahm lbushra fi lxayaati addunya wa fi laakhira laa tabdiila likalimaati illah dalika alfaw huwa alfawz alcadiim awliyada ilaahay marka cabsi wixii ka horeeya ka baqaani wixi ka dambaytoona korkooda ma ahaanin waa kuwa iimaanka iyo taqwada laga helay kuwa ayaga bishaaro ayay kuleeyihiin adduunkan aakhirana bishaaro ay kuleeyihiin kalimaadka alla cid bedeli karta lama arkii ballanqaadka alle arrinkaas waa liibaanta aad iyo aada u weyn ayuu rabbigeen leh subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ahluliimaanka iyo ahlu taqwada wuxuu aada ugu ammaanay khasladooyin iyo sifooyin aada u qurqurux badan acmaal aada u waaweyn ayuu rabbigan ku ammaanay waxyaabaha ugu khaasan waxyaabahu rabbigan subxaanahu watacaala ahlo iimaanka ku imaanay waxaa ka mid a ah qiyaamu lleyl ilahay wuxuu leh subxaanahu watacaala inamaa yuuminu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujadan wasabaxuu bixamdihim wahum laa yastakbiruun bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa wa tamacan wamima razaqnaahum yunfiquun mu'miniinta waa kuwii markii allah subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa la xasuusiyo sujuud iyo tasbiix iyo allamahadin iyo kibir la-aan la dhacaan ayuu rabbigeena subxaanahu wa tacaala ku ammaanina yihiin muuminiinta haddii marba aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala la xasuusiyo oo muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ay maqlaan waxay la dhacayaan sujuud tasbiixna ay la imaanayaan allah ay mahadinayaan iyo rabbigooda ay mahadinayaan kibirna waa iska ilaalinayaan oo allah subxaana watacala inay sujuudaan inay ka kibriyaan waa iska ilaalinayaan inta alle wuxuu raaciyey dhinacyahooda waxay aada iyo aada ugu fogaataa oo in yar un ay la imaadaa inay taabato meelaha ay jiifata ay jiifaan ay jiif ay jiifaan oo firaashkii tatajaafa junubuha an madaajic makaanu jiifkii ayaa dhinacyahooda waxaa ka fogaada waa ka fogaada weeyaan oo uma dhawaado amaba in badan oo ka mid a ah firaashihii waa iska faaruq meesha ay seexan lahaayeen maxay u yeelayaan khawfan wa damacan waxay ka baqayaan ciqaabka alle iyo dembiyada ay geysteen oy la imaadeen in loo qabto ay ka baqayaan damac ay qodaraynayaan inaad allah subxaana wa tacaala qabriga rawdatu min riyaad aljanna ugu dhiga sakaraadka ka horeyna rabbi uu yasiro sidoo kale carasaadka qiyaamana dilliga alle iyo harka alle loo hareeyo xawdka nabigeena calayhi salaatu wasalaam la waraabiyo hilaa oo kale iyo kalbarqi lkhaatif siraadka lagu mariyo rabbi subxaana watacala uu ka raali noqda maca anabiyiina wasidiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqan kuwaas ay ka mid noqdaan oo ay firdowsa calaa helaan ayagoo quudarayna ayay saa u sameynayaan wax alle wixii aan siinayna qeyb ka mid ah ayay ka bixiyaan arrinkaas rabbigan baa ku ammaanay subxaanahu watacaala wuxuu marka ku khatimay naf wixii loo darbay oo loo dhigay oo loo qariyey oo ilqabowsi ah oo jannada gudaheeda looga diyaariyey ma garan karta waxaana lagu abaalmarin doonaa yuzauna jazaan bima kanuu yacmaluun wixi ay samaynayeen abaalkoodii ayaa muxuaha quratu caynkaas ayuu noqon doonaya rabbi ayuu rabbigeelna subxaanahu wa tacaala sidoo kale ilaahi subxana wa tacaala wuxuu aada u ammaanay dadka ahlu qiyaamuleylka ah oo wuxuu leeyay waladiina yabiituuna lirabbihim sujada qiyaama waladiina yaquuluuna rabbana srif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana garaama inaha saa'at mustaqara wamuqaama aayadaas rabbigan subxaana wa tacaala ama aayaadkaas rabbigan wuxuu leeyahay dadka ahlu iimaanka ah waa kuwa waxa weeyaan habeenkii sujuud iyo qiyaam ku bariyaan oo habeenkii dhan ama in badan oo habeenka ka mid ah waxay ku jiraan istaag ay taagan yihiin iyo sujuud ay rabbigood u sujuudsan yihiin kadibna duca ay la dhacayaan duco ay la aadayaan waxay leeyihiin rabbiga nagow cadaabka jahanama naga leexi maxaa yeelay cadaabkeeda mid aada u xanuun badan oo saameyn badan ayuu ahaaday ilaa qowlka alle laga gaaro ulaaika yujzawna algurfata bima sabaruu wayulaqawna fiha taxiyat wasalaama khaalidiina fiiha xasunat mustaqatan wamuqaama kuwa ayaga marka qolal iyo dabaqyo iyo darajo sara ayaa lagu abaalmariyaa sababta loogu abaalmaraan waa sabarka ay ku sabraayeen daacadka ilaahay subxaana wa tacaala macaasida alla ay ka sabraayeen aqdaarta ilaahay oo xanuunka badan ay ku sabraayeen kadibna waxay kula kulmayaan jannada gudaheeda salaam iyo waxa weyan taxiyo ay la kulmayaan salaam salaamun calaykum tibtum fadkuluuha khaalidiin nabadgelyo korkiina ha ahaato waad wanaagsanaateen jannada soo gala sida ayaa la dhihi doonaa weyaan weliba meesha miyay ka baxayaan maya way ku waarayaan meel lagu sugnaada iyo meel lagu nagaada meesha ayadaa ugu qiimo badnaatay robiganle subxaana watacala dadka ayaga waa dadki marka ahluleylka ahaa ahlu sabarka ahaa ahlu khashyada ahaa ahlu khoofka ahaa ahlu tawakalka ahaa ahlu daacada ahaa kuwaa weeyaan allahuma ajcalna minhum ya rab alcaalamiin marka rabbigeen subxaanahu wa tacaala qiyaamuleylkaas wanaaggaas qiimaha badan iyo darajaadkaas eh, sarreeyo iyo abaalmarkaas aan la koobi karin ayuu ku bixiyaa arrinkaas marka waxay baraarujin u tahay fadliga uu le qiyaamuleylka iyo waxaa qiyaamuleyl qof markuu la yimaado uu ka faa-idi wuxuu kamid yahay asbaabta jahanamo qofka laga leexiyo oo ugu badbaada naarta jahanama sidoo kale oo ugu liibaano jannada ilaahay iyo nicmadii muqiimka ahayd oo jiwaari rabbi lkariim uu muxuu aha ku sugnaado qiyaamuleylka marka waa wax aada weyn rabbigeen subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay wuxuu leeya ina almuttaqiina fi wa wacuyuun ya bal fiiriya ina almuttaqiina fi wa cuyuun aakhidiina ma aataahum rabuhum inahum kanuu qabla dalika muxsiniin aha kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun muttaqiinta jannooyin iyo ilo biyo ahoo burqanayaan iyo ilo muxuu ah nooc walba ho burqanayaan oo khayra ayay leeyihiin ilaahay wuxuu siinaa way qaadanayaan maxaa yeelay horan waxay ahayn ahlu ixsaan axsanuu maca allah wa axsanuu maca khalqihi ilaahayna subxaana wa tacaala ixsaan ayay kula dhaqdeen oo waxa weeyaan wa axsin kama axsan allahu ilayk ay kula dhaqdeen khalqigiisana ixsaan bay kula dhaqdeen waxyaabaha ay ku sifaysnaayeen waxaa kamid a kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun habeenka in yar oo ka mid ah kuwa ka saxda ahaayeen ayuu rabbigeen leh subxaanahu wa tacaala yacni qiyaamuleylka ayaa sifa u ahaa in soojoodkooda iyo hurdadooda waxaa badnaa soojoodkada ayuu rabbigan ku ammaanay subxaanahu wa tacaala salaatuleylka marka shanigeeda waxaad wey weyaan iimaanka ayay sugtaa waxay qofka ugu kaalmaysaa camal weyn iyo acmaasha weyn inaad qabatay ugu kaalmaysaa sidoo kale xaaladda iyo maalkana salaax iyo wanaag bay u noqotaa lidalika rabbigan subxaanahu watacaala aayaadkii iyo suwartii u horeysay oo nabigeen uu kusoo dejiy calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid ahaa yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliilan kan isduduuba aw habeenkii istaag intaa in yar intaanan ka ahayn ilaa qowlka allow ka gaaro inaa sanulqi calayka qawlan thaqiilan annaga qowl iyo qur-aan aada u culus ayaan kugu soo dejinaynaa oon dushaada keenaynaa ayuu rabbiga le subxaanahu watacaala kadibna ina naashi'ata alleyli hiya ashhadu watan wa aqwamu qiilan habeenka marka cibaadadiisa iyo waxa weeyaan eh, ducadiisa iyo salaadiisa waa wax aada iyo aada runtii u qiimo badan oo wanaag badan marka qofka mu'minka ah inuu qiyaamo leylka daabi iyo dhaqan u noqdo waxyaabaa loo baahan yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidna imaam muslim uu soo saaray wuxuu nabigeena le calayhi salaatu wasalaam afdal salaa bacda almaktuba salaat lleyl salaad la tukada tan ugu fadli badan marka salaadaha faradka ah oo waxa weeyaan shanta ah markii laga tago waa salaatu leylka ayuu nabigeen le sala allahu alayhi waali wasalam sidoo kale nabigeena calayhi salatu slam wuxuu leey aqrabu maa yakunu rabu min alcabdi fi jawfi lleyl alaakhir fain istatacta an takuuna miman yadkuru llaha fi tilka saaca fakun ayuu leey nabigeena sal l slam addoonka allah subxaana wa tacala addoonkiisa xulligu ugu dhow yahay waa habeenka uurkiisa iyo gudihiisa weeyaan ee haddii aad kamid noqon karta dadka alla xusaan subxaana wa tacaala saacadda ayada kamid noqo ayuu nabigeen leh sal slam dikriga ilaahay marka iyo xuskiisa salaada marka lagu jira iyo waxaa marka laga baxa labadaba waa loo bahanya lakin qiyaamu leilka salaadii oo dhan ayaaba dikri ah sidaa weyaan abu daawuud ayaa waxa weeyaan wuxuu soo saaray inuu nabigeena la weydiiyey sala allahu alayhi waalihi wasalam ayu layli asmac nabiga allow habeenka inta ducada la ajiibo oo ilaahay ducada u ajiibo intee ugu dhow oo qeybtee waa ma qeyb tora ma qeyb bartamaha ma qeybtama tee weyaan markaasaa nabigeena wuxuu yihi sal sal alla alay slam jawfu leyl alakhir fasali maa shita faina asalaata fiihi mashhuudatun maktuuba jawfu leyl alakhiir weeyaan habeenka uurkiisa dambe ama qeybtiisa dambe ee intaad awoodi karto intaad rabto duka maxaa yeelay salaada xilliga isagaa malaaigta ayaa lasoo xaadirta waana la qorayaa weeyaan saxiixeynka can abi hurayrata waxaa ku sugan in rasuulkeena sala allahu alayhi waali wasalam uu yidhi rabbigeen subxaanahu wa tacaala ayaa habeen kasta usoo dega ila asamaai dunyaa waa degitaan yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa sulطaanihi wa mulkihi wa kibriyaa'ihi wa jabaruutihi waa degitaan allah u qalmo markii aada maqasho allah ayaa gacan lah rabbiga subxaanahu wa tacaala ama waxa weeyaan aad maqasho allah ayaad soo degi iyo muxuu ahaa aayaadkaas iyo axaadiis sifaatka markaad aragto bini aadan ha la aadin oo ha dhihin yadun ka yadii oo gacan gacantayda la mid ah lidalika culimada waxay yidhaahdaan dadka mucadilada ah oo sifaatka ilaahay subxaanahu watacaala u diida laba arrimood oo aada u xun bay ku dhaceen waqacuu fi tashbiihi huma fi tactiil markii hore waxay allah ku shabaheen makhluuqiisa oo qalbigooda kale kaga shabaheen marka yadullaahi eh, fawqa aydiihim markuu rabbile subxaanahu wa tacaala eh, waxay markiiba waxay sawiranayaan bini aadan gacantiisa iyo gacanta rabbiga subxaanahu wa tacaala alkariima ayay isku shabahayaan markay isku shabahaan ilaahay baa makhluuqiisa lagu shabaha ayaa qalbigooda kusoo dhici markaasay tactiil sameynayaan sifada ilaahay ba ay wa tacaala inkirayaan marka mucadil ha noqonin mushabihan ha noqonin rabbigan wa watacaala khalqigiisa hau ekaysiinin laa qalbiga hau ekaysiinin walaa carabkaada hau ekaysiinin walaa fikirkaada hau ekaysiinin rabbigan wa watacaala wuxuu leeyahay laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu alcaliim ilaahay subxaanahu watacaala wax la nooca ama la mithli ah ma jirta markuu saas yahay tashbiih yaa meesha ka baxaya oo ilaahay cid lagu shabaha lama arko qeybta dambena wa huwa asamiicu alcaliim alla waa maqlid badane cilmi badane weeyaan marka samci iyo cilmi ayaa rabbigan loo sugay subxaanahu wa tacaala marka sifaatka ilaahay uu isaga sheegtay ama rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam uu usugay usug ha ka taabanin tashbiih iyo bini aadan iyo makhluuq inaad alla okeysiisana iska ilaali sidaa weeyaan marka degitaankaas uu rabbigan subxaana wa tacala usoo degaya ila asamaai dunya habeen kasta ayuu soo degaya rabbigan subxana wa tacala wa yaliiqu bijalaalihi isaga uqalma rabbigan subxaana wa tacala wa cadamati wa sultaanihi wa wa malakuuti tabaaraka wa tacaala kadibna xilliga aad noqonana waxa weeyaan habeenkii marka saddex meelood loo qaybiya hal meel markay harsan tahay markaasu rabbigan wuxuu leh subxaana watacala tacala ituugi oo najiiba yaa su-aali weydiisani oonsiya yaa dambi dhaafi weydiisani oon dambigiis u dhaaf ayuu rabbigeena subxaana wa xilligaas marka qofka muminka inuu salaatuleyl la imaado oo rabbigeena subxaana wa tacala u tukada oo waxaa weye tatajaafa junuubum an madaajic u noqdo oo rukcan wa sujadan uu kamid noqdo ayaa loo baahayay ikhwani kiraam rabbigeen subxaana wa tacaala fadligaas iyo wanaagaas uuna siiyey oo isaga daatadiisii uu usoo degi ila samaai dunya kadibna uu leeyahay waryaa wax weydiisani oon wax siiya yaa su-aali weydiisani waryaa ituugi waryaa dambidhaafi weydiisani uu leeyahay xilligaas marka waa xilliga qiyaamuleilka ugu fadliga badan uguna qiimaha badan imaam muslim min xadiisi jaabir bin cabdillahi radi allahu tacala anhuma ayaa nabigeenu wuxuu lehy alayhi salatu salaam min alleyli saacatun laa yuwaafiquha cabdun muslimun yas'alu llaha khayra ilaa actaahu iyah wa hiya kula leyla nabigeenu wuxuu leh alayhi salatu salaam habeenkii waxaa kusugan saacad qof mumin oo muslima uusan waafaqaynin qofkaasoo weliba khayr allah weydiisanaa subxaanahu wa tacaala haddii arrinka ay dhacdo ilaahay subxana watacala wuu siinayaa habeen kastana saacadda bay ku jirtaa nabigeenana calayhi salaatu wasalaam xadiidka hore uu ku caddeeyey waa xilliga saddex meelood hal meel ay habeenkii ka dhiman tahay weeyaan imaam axmed sidoo kale wuxuu soo saaray iyo keyrkii abi malik alashcarina uu wariyey radia allahu ta arda inuu nabigeena yihi sala allahu alayhi waali wasalam waa xadiidkii cashirka hore ku jiray ina fi ljanati gurafan yuraa daahiruha min batiniha wa batinuha min daahiriha acadaha allahu liman alaama alkalaam وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نyam ilahi subxana wataala dabaqyadaas jannada cid u diyaariyey waa dadka hadalka suuban waqulu linaas xusnan la imaado dadkana quudiyo sawnkana isdaba dhigo sidoo kalena habeenkii markay dadka hoorinayaan hordayaan qofka maxaa tukada intaas ayuu rabbigan subxaana wa tacala u diyaariyey ikhwana alkiraam akhawaati alkarimaat fadligaas aadku weyn uu rabbigan subxaana wa tacaala noo rabbigan noo diyaariyey aan ka faa aan ku dadaalno aan xoog saarno qof kasta oo annaga naga mid ahna inuu fadligaas ka qadin ood ahluleyl ka mid noqdo ha ku tiragalo waxaa dhacday in cabdullahi bin cumar bnkhadaab radia allahu taala arda oo sayid cumar u dhalay culimada saxaabadana kamid ahaa radia allahu taala arda xagga itibaaca nabigeena oo afxaashiisa iyo aahaartiisa la raacana cid ugu badan ayna jirin muktiriintii todobada nin oo saxaabada nabigeena kamid sal alla alay slam axaadiista badan nabigeena ka warin kamid ah radia allahu tacala canhum jamiican ayaa wuxuu ley ruy ayaan arkay xilliga nabigeena caleyhi salaatu wasalaam laba malag ayaa dhabitiro ay qaaday markaasay naara naarta ay geeyeen naartii marka sida ceelka loo duuba ayay u duuban tahay oo saas ayay waxaa weeyaan u duuban tahay laba gees oo wadaanta la surana sida ceelkii ay leedahay weeyaan kadibna saas ayaan u eegay dad aan gartay oo naqaanay ayaan ku dhex arkay markaas waxaan gudagalay inaan ihahdo acuudu billahi min annaar acuudu billahi min annaar acuudu billahi min annaar acuudu billahi min annaar ilahay baa naarta ka magangala inaan idahay aan gudagalay markaasa kadibna mala kale ayaa nala kulmay markaasaa wuxuu yihi lam tura laguma argagaxgelinin ama yaan lagu argagaxgelinin ayuu ku yidhi arrinkaas iyo ruyadaas ayaan arkay kadibna xafso ayaan u sheegay cabdullahi bin cumar markaa aad bu u yaraa xafso markaan u sheegay xafsana nabigeena u sheegtay sal l slam xafsa binti cumar oo walaashii ahayd umi lmuminiin radia allahu taala adaha ayaa nabigan u sheegtay calayhi salaatu wasalaam nabigeena jawaabtuu yiri bal fiiriya iyo wuxuu ku jawaabay qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nicma arajul cabdallah low kaana yusalli min alleyl nin waxaa wanaag badnaaday oo sharaf badnaaday oo ajar badnaaday oo darajadiisa ay sarreysa cabdullaahi ibni cumar haddii habeenka uu qiyaamuleyl la imaan lahaa saas ayuu nabigan yihi sal slm irshaadkii iyo waxa weeyaan tusaalihii nabigan wuxuu noqday inuu cabdullahi bin cumar yihi salaatuleilka ku dadaalo cabdullahi bin cumar marka wuxuu ahaa laa yanaamu min alleyli ilaa qaliilan habeenkii in yar mooyane int kalama saaxan jirin habeenkii intuu saaxana in yar ayay ahayd radia allahu tacala anhu arda arrimihii iyo axaadiistii iyo nusuustii iyo kelimadii qeybtii hore oon soo marnay waxaa ka caddaaday in qiyaamuleilka uu yahay sabab asbaabta lagu helo welinimada ilaahay subxaana wa tacaala inuu adi ku jeclaado yani haddii aad rabto inuu alla ku jeclaado ood awliyaa ullahi kamid noqoto salaatuleilka joogtay oo daa'im sidoo kale asbaabta qofka ka tagsiisa baqitaanka iyo murugada iyo inuu bishaaro helo asbaabta keento oo waxa weeyaan karaamada ilaahay iyo ajirka ilaahay weyn u hela keenta ay kamid tahay weeyaan qiyaamuleilka waxyaabaha laga faa'iido waxaa ka mid a ah in uu yahay dhaqanka iyo habdhaqanka lagu yaqaano dadka suusuuban zaman kastoy joogaan iyo xaalad kastoy ku sugan yihiin iyo boos kastoy joogaan sidoo kale qiyaamuleylka wuxuu kamid yahay asbaabta ugu weyn ee qofku ugu kaalmayso maslaxadiisa adduun iyo midiisa aakharo iyo inuu arrinta ayada ay usoo gacan gasho oo maslaxada adduun iyo midda aakhare ay usoo gacan gasho ood ku guuleysto weliba meelaha u sarrays ka gaaro asbaabta ugu kaalmaysa inay kamid tahay qiyaamuleylka ama salaatuleylka waxa weeyaan waa waxa ugu fadli badan haddii farad laga tago salaadihii kaloo la tukanayo dhan waxaa ka fadli badan wixii farad kasoo haray salaatu salaatulailka alla ayaa looga dhawaada subxaana wa tacaala dembiyaduna lagu dhaafaa qiyaamu qiyaamuleilka asbaabta ducada lagu ajiibay ka mid tahay iyo qofku wuxuu jecel yahay iyo inuu kaga badbaado wax alle wuxuu ka baqi iyo dunuubta inteeda kala soo hartay qofka wuxuu kaga badbaadaa qiyaamuleilka fitanta iyo inuu meelo halaag ku dhaca iyo sidoo kale qofka xumaan inuu ku dhacar way ka badbaadisaa qiyaamuleilka amuu ka badbaadiyaa waxyaabaha qiyaamuleilka fawaaiddiisa waxaa ka mid a ah. iyo qofka inuu ku dadaala ku boorina in lagaga badbaado naarta ilaahay subxaana wa tacaala jannada boosaskeeda saran lagu helo ikhwaani ilkiraam fawaaid intaa leeg eg ayaa qiyaamuleilka uleeyay guud ahaan ama ramadaan ku jir amaba ama ramadaan gud muxuuha ka baxsanow wanaaggaas iyo khayrkaas ayaa laga heli laakiin bisha ramadaan markii ay noqoto fadliga wuu sii laablaabmayaa wuu sii kordhayaa sidaa awgeed marka qofka muminka ah waxaa u haboon inuu salaatuleilka iyo qiyaamuleilka iyo salaada tahajudka iyo salaad taraawix saa taqaanaba in ramadaanka aada loo badiyo ayaa kolleyba ku haboon lana farayaa laguna boorinayaa lana tusayaa nabigeenana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiid uu wariyey abu hurayra rawiyat lislaam saxiixeynkana ku yaala bukhaari muslim nabigan wuxuu leh sala allahu alayhi waali wasalam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadam min denbihi allahu akbar allahu akbar uma allahu akbar wuxuu leh nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii bisha ramadaan sooma qofka bisha ramadaan istaagada oo qiyaamuleyl la imaado wuxuu u samaynayaa laba shay iimaanan waxtisaaban allah subxaanahu wa tacaala rumayn uu rumaysan yahay oo ilaahay uu faray qiyaamuleylkan abaalkiisa uu bixini ajar ka siini darajadiis ku saramarini dembigiisu ku dhaafi wanaag badan ka heli rumayn oo allah rumaysan yahay iyo wacdiga ilaahay ina wacd allahi xaq rumayn uu rumaysan yahay tawxiidkiisii uu sii horeeyey iimaanan min ajli iimaan ama iimaan dartiis liajli iimaan u rumeeyey ama u istaagay waxtisaaban iyo ajar inuu urursado ajar bangigiisa inuu gashto aakhiro khazaa inuu buuxsado maalinta qiyaam wuxuu rabbi subxana wataala hortaga inaad qiyaamkaas u noqda darteed qofka u istaaga he gufira lahu maa taqadama min dambihi ayuu nabi yiri sal l slam ilaahay wuxuu u dhaafayaa ama waxaa loo dhaafaa dembigiisi intii horreysay ayaa loo dhaafay ayuu nabigeenle sal allahu alayhi waali wasalam nicmadaas iyo barwaaqadaas aadku weyn iyo fadligaas alla xagga ka yimid imsaan dambaabnaa yaa dembi maxaa la imaadnaa dhagihii indhihii carabkii xibnihii qalbigii meelo badan baa laga dambaabaa si badan waa si kala duwanna waa loo dambaabaa dembigaas tirada badan ayuu rabbigeen subxaana wa taala qiyaamaleyl ku dhaafaa tawbana waa tii in la raaciya aan horey usoo hormarinay sidoo kale ummuna caaisha radia allahu taala ardaha fi saxiinka sida ku sugan inuu nabigeena yii sala allahu alayhi waali wasalam inuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam tukaday salaadan loo yaqaano maanta salaad taraawiix bilowgeedii saddex habeen oo isku xigta ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam masaajidkiis ku tukaday habeen koowaad ayuu tukaday rag baa la tukaday habeenka labaad inbaa soo raacday habeenka saddexaad rag baa soo raacay habeenkii afaraad dadkii waa is wada gaarsiiyeen fadaaqa almasjidu biahlihi masjidkii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ayaa bud iloo buuxsamay oo dadkii qaadi waayey meel laga istaagaa la waayey nabigan weli sooma bixin kadibna nabigeena caleyhi salaatu wasalaam markuu xaaladda ogaaday muusan usoo bixin keligoodun baa meesha habeenkii ah, muxuu ahaa joogeen subaxdii ayaa kadibna uu soo baxay salaad subax usoo baxay markaasa wuxuu yidhi meesha xalay aad joogteen iyo xaaladiina iyo inaad qiyaamuleyl rabteen igama qarsoonayn aad bay ugu muuqatay laakiin waxa weeyaan inaan soo baxo waxaa ii diiday waxaan ka baqay in linku farad yeelo ramadaan ayay ahayd arrinta ayada in linku farad yeelo ayaan ka baqay saasuu nabigeen yihi sala allahu alayh waali wasalam marka salaatu llail oo ramadaanka la tukada loona yaqaana loo yaqaana taraawiixda salaadan loo yaqaano oo marka afar ragca la tukada la nasani oo saas muxuu ahaa loo tukani nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadeena dujiyey saddex habeen dujiyey kadibna wuxuu u joojiyey baqitaan iyo raxmad uu unaxariisana ummadan ugu baqayaa in lagu farad yeelo ayuu nabigan ugu joojiyey calayhi salaatu wasalaam ramadaan ayay ahayd marka qiyaamuleylkaas in lagu dadaalo oo qofka muminka ah uu dhaqan ka dhigto oo waxa weeyaan salaadaas iyada ah oo loo yaqaano salaada taraawiix bishan ramadaan uu ku dadaalo masaajida meelahay u furan yihiin ha ka baaqanina ka faa ku dadaala dukada alla ku tuuga rabbiga subxaana wa tacaala ha naga wada aqbale meelaha masaajidda ay xiran yihiinna guryaha masaajid ha laga dhigto oo wiilashii iyo gabdhihii iyo hoyooyinkii iyo cid alla ciddii mas gurigii joogtay iyo abihii halisu taga oo halisku jamaacaysto oo qiyaamulleylkii iyo salaadii hala tukada haddii xaafadda qof xaafid uu jooga waa sidii loo baahnay bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala xaafadda uusan xaafid joogin kumeel gaar ahaan waxa weeyaan masxafka amaba telefoonka qur-aanka ha lagaga tukada waa lagu tukan karaa hana noqdo mid qofka ku boorisa oo ku xambaarta in sanad dambe insha allahu tabaaraka wa tacala xaafadda ayada dad xufaada ay kasoo baxaan maxaa yeele ummadihii kale oo guryihii ay dad xufaad joogaan guryadad xufaad joogaan meelaha loogdaanku ku dhacay amaba coroonaha awgiis masaajida loo xiray dadka ku nool gurihii aa lagu tukani marka xaafaddii qof xaafid uu jooga alxamdulilah warkeeda waa cad yahay laakiin xaafadii uusan qof xaafid joogin kitaab qur-aan iyo telefon bay uu noqonaya marka in la kala muxuu ahaa lisku daydo oo xaafadii xaafid uusan joogin dad xufaada laga soo saaro si guri kasta oo muslimiinta guryahooda kamid ah qof xaafid ah ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo looga helo arrinta ayadan insha allahu tabaaraka wa tacaala ha noqoto arrin aan ku dadaalno oo nagu xambaarto yani masaaibta markay dhacdo culimadu waxay leeyihiin mixno kastoo dhacda fii raximiha minxa culays kastoo dhaca musiibo kastoo dhacda ama ha noo muuqato ama naga qarsoonaatee gudaheeda waxaad ilaahay dhigay subxaana wa tacaala minxa iyo siisma iyo catiya iyo wanaag ayaa ku jira weeyaan marka masaajidda xiritaankooda la xiray waa mixno aada u weyn waa culays aada u weyn waa khatar aan inaba caadi ahayn maca dalik haddana waxyaabaha laga faa'iday waxaa ka mid ah in guryihii jamaco lagu oga in qur-aankii la muraajaceeyo in dikrigii subaxdii iyo galabta lala imaado in la dadaalo waxyaaba badan ayaa ka dhashay weyaan xadiidkaas marka oo nabigeena calayhi salatu salaam saxaabadeena uusan usoo bixin waxaa ku sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam raxmadiisa iyo ummadiisa siduu muxuu ugu naxariisanayey iyo saxaabadiisa radia allahu tacala ardaahum iyagana sida ay sunnada nabigeena ugu dadaalayeen calayhi salaatu wasalaam marka waxaa loo baahan yahy qofka muminka inuu waxa weeyaan qiyaamuleylka joogteeyo kuna dadaalo qiyaamuleylka marka haddii gurigaada ku tukato imaamka ada tukatay la damayso haddii aad waxaa masjid ku tukatana masjidka imaamka la damayso mararka qaar oo akhyaarta qaar waxay sameeyaan meelaha ragcaad ka badan la tukanay labaatan iyo saddexda ragca waxay tukanayaan toban ragca kadibna iskaga soo tagayaan ama sideed ragca ayagoo maxaa ku ciladayna in nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu muxuu ahaa toban iyo kow ragca ramadaan iyo keyrkii uusan ka badinin xadiidka umuna caaisha ay warisay radia allahu taala ardaha lakin xadiid waxaa jira nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay inahu man qaama maca alimaam xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla qofka haddii imaamka aada salaadi la ooga oo salaatuleylkii uu la istaago ilaa imaamkii uu salaada ka dhameeyo ood ka salaamo noqsado salaada u dambeysay oo salaadii uu ka baxa ood ka tago qofki intaas la jooga hee kutiba lahu qiyaamu leyla habeenkii oo dhan inaad qiyaamuleyl u taagnay ayaa loo qori ayaa waxa weeyaan nabigan ule calayhi salaatu wasalaam marka imaamka la dhamayso waxaad ka helaysaa habeenka inta dambe ood qurinayso saaxanayso in inaad wada taagnayd uu rabbi subxaana wa tacala kuu qoro calaa lisaani nabiyihi sala la slm ayuu nabigaan ayuu rabbigan ku sheegay subxaana wa tacaala salaatuleil marka waxa weeyaan in lagu dadaalo qiyaamuleil tarawaxd in lagu dadaalo inaan laga cajisin habeenkii waad aragteen dad badan oo akhyaar ah ayaa markay salaada maqrib dukadaan kadibna u fariistaan waxyaaba ilaahay raaligarayay subxaana watacaala tacaala xalqa ayaan ugu hadli doonaa eh, waxyaabaha ramadaanka loo baahan in laga fogaado oo musalsalaadka iyo wix la midka ah oo qofka waqtigiisa lumini iyo kubadda iyo waxaas insha allah mar baan ka hadli doonaa marka xilligaas aad ku lumin lahayd waxaa maalaayacniah ama wax banaan oo maalaayacni ah amaba wax xaaraan aad ku lumin lahayd ilaahay subxaana wa caafimaad ayuu ku siiyey risiq ayuu ku siiyey eh, cumrigaada ayuu dheerayay ilaa rabbi sharabadan aad ka gaarto nicamtaas tirada badan kuwaas iyo kuwa aad u badan ayaa rabbigan ku siiyey marka nicmadaas inaad qof kaga shukriyo ood waxaa weya qiyaamuleyl la imaada uusan ka wahsanin ayaa aad iyo aad loogu baahan yahay salaatuleilka marka nabigeena siduu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy salaatuleyli salaatu leyli mathna mathna salaada habeenka waa laba laba labaa tukani kadib laba kale ayaad gaarsiini saas ayaad ku wadaysaa saasuu nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam sidoo kale waxaa muhiima laba witirna ayna jirin habeenka hal witirun baad tukanaysaa darees dheer maxaa yeele salaada markaad tukatood wada hal rakca ayaad ku khatimaysa ama saddex baad ku khatimi marka laba jeer inaad min hal ku khatinto arrinta ayada iska ilaali weeyaan ikhwaan ilkiraam marka bisha ramadaan waa bishaan qiimaha badan qiyaamu leylka waxyaabaha ilaahay uu nasiiyey oo ramadaan hortiina aan haysanay haddana ramadaankana nabigeena uu ku dadaali jiray calayhi salatu salaam jamaaca ahaan ayay ka mid tahay aan juhd gelino aan ku dadaalno aan ilaahay subxaana wa tacala ugu dhawaano aan u diyaar garowna maalinta qiyaamo hal rakca walaa hal sujuud walaa hal tasbiix walaa hal suba mxuu ahaa laa ilaha illa allah lagaama yeelayo camala maalinta ayada waa jaza iyo xisaab weeyaan marka maanta ayaan fursada haysanaa aan qiyaamuleylka la imaano aan rabbigaan raali garayno aan ilaahay u dhawaano aan rukuuci sujuud aan ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhawaano rabbigeen waxaan ka baryaynaa biasmaai lxusna wasifaati sifaati alculaa wa bismi lacdam aladi ida su bihi actaa wa ida duciya bihi ajaab an yajcalna min ahli qiyaami lleyl المخلصين له تبارك وتعالى وأن يجعلنا ممن يركعون ويسجدون لربهم تبارك وتعالى ويجعلنا وأن يجعلنا من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إله سبحانه وتعالى ذنوبتنا هدافو ربنا سبحانه وتعالى درجنا سر مريو ربنا سبحانه وتعالى سونكنا iyo salaadeena iyo sadaqadeena iyo dikrigeena iyo qur-aan akrinteena iyo acmaasheena wixii muuqda iyo wixii qarsoonba ilahay subxana wa taala naga aqbalo dunuubteen wixii qarsoon iyo wixii muuqdaba rabbi subxana wa naga dhaafo ilahay subxana wa tacala umriga hanoo barakeeyo camalka hanoo barakeeyo cilmiga hanoo barakeeyo dacwada hanoo barakeeyo maalka hanoo barakeeyo awlaada hanoo barakeeyo ehelka hanoo barakeeyo ilaahay subxaana watacaala caafimaad hana siiyo cudurkan coroonaha iyo wabaha ilahay subxana watacala umadaha ka dulqaado intuu dhibata allah unaxariisto janatulfidos allaha siiyo shahaada allaha u dhigo intii waxa weeyaan la xanuunsanna ilahay subxana wa deg caafimaad degdeg iyo bogsoosha allaha ka siiyo inta ka caafimaad qabtana ilaahay subxaana wa badbaada ha ka siiyo hada wallahu aclam wsl اllah wslm lى cabdih rasuuli mustafaa